bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa kulan wacan dhegeystayaal waxaad soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa sabti taarikhdu waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha koowaad ee januari labada kun barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho dhegeystayaal qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa horyaalka bermeliga ayaa la ciyaari doonaa kooxda kubadda cagta chelsea ayaa shanta galabnimo qadar soddon daqiiqaha waxay la ciyaari doontaa ama saddexda galabnimo iyo bar waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta fulham garoonkooda ayay ku qaabili doonaan kooxda fulham chelsea ayaana garoonkooda ay ku qaabili doonto fulham waxaynu eegi doonaa kulanka xiisaha badan sidoo kale kulanka newcastle united iyo weliba kooxda kubadda cagta mancity garoonka st james barg stadium ayaa lagu soo dhaweyn doonaa kooxda kubadda cagta mancity oo sanadkan doonaya mar kale inay difaacdaan horyaalka gudaha wadanka ingiriiska sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa koobka qaramada qaarada afrika ayaa bilaabanaya waxaa ciyaari doonaa everocost iyo weliba xulka wadanka guinebeso caawa kow iyo tobanka habeennimo sidoo kaleeta dhanka aasiyan kaabkana isagana oo bilaaban doona xulka wadanka australia ayaa waxaay soo dhaweyn doonaan wadanka hindiya halka sidoo kaleetana jinaha ay weliba xulka wadanka eh, tajikistan ay wada ciyaari doonaan sidoo kaleeto wadanka lagu magacaabo uzbakistan iyaguna waxa uu la ciyaari doonaa xulka wadanka syriya dhanka talyaaniga aynu eegi doonaa kulmada xiisaha badan kooxda naaboli ayaa garoonkooda maradona stadium waxay kusoo dhaweyn doontaa shanta galabnimo kooxda kubadda cagta ee salantana halkaa sidoo kale inter milan caawana koiyo tobanka habeenimo rubi dhiban ay la ciyaari doonto koox kubadda cagta moza horyaalka bundusiliyaha ayaynu eegi doonaa kulmada xiisaha badan la ciyaari doono sidoo kaleetana horyaalka liigabaankana waynu eegi doonaa dhegeystayaal sidoo kaleeto tartanka xiisaha badan maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir kulankii xiisaha badnaa ee dhexmaray galmudug iyo koonfur galbeed soomaaliya ayaynu eegi doonaa sidoo kale saddex maalin ayaa dib loo dhigay in tartanka la ciyaaro ee maamul goboleedyada waliba gobolka banaadir marka talaado ayaa la ciyaari doonaa qodobadaasi qodobo kaleeta inu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duhuraydii kulmiye magaalada muqdisho waa hagagdhegeystayaal weli waxaa dhageysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho qeybaha ugu horeeya ayaynu saaxiibada ku guda jirnaaye markii aynu eegno kooxda kubadda cagta chelsea ayaa ciyaari doonta kulan xiise badan kulanka wuxuu noqon doonaa kulan e, weyn oo kooxda kubadda cagta fulham iyo chelsea wada ciyaari doonaan laakiin balse haddii aynu eegno tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir ayaa meel xiise badan maraya ee eh, kooxda kubadda cagta eh, galmudug ayaa guul muhiima ah waxay ka gaareen xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya taasi oo ka dhigan in hadda xulka maamulka galmudug sanad qurux badan ay qaadanayaan sidoo kaleetana sanadkan mar kaleeta loogu cabsanayo inay gaari karayaan finaalka eh, markoodii labaa taariikhda marka sanadkan iyaga ayaa ah kuwa ugu cadcadda ku guuleysan karaya leeyahay kadib markii guul muhiima ah ay ka gaareen xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya haddaba ciyaartan haddiinu eegno waxay ahayd ciyaar aada u xiiso badan xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ciyaar qurux badan ayay soo bandhigeen sidoo kaleeto xulka galmudug iyuuna ciyaar qurux badan ay soo bandhigeen laakiin guushu waxay raacday ciyaartoyda xulka maamulka galmudug qeybta hore ciyaarta laba gool ayay ku dhammaatay kadibna qeybta labaad ee ciyaarta gool inaba caadi ahayn oo aada u xiiso badan ayaa dabcan laga dheliyey marka diini ayaa aad loo ammaanaya ciyaaryaanka marka waxaa leeyahay diin waa ciyaaryahanaba caadi ahayn gool wuxuu dhaliyay oo koorna sideeda taa oo ka dhigan in xataa ciyaaryahanada waaweyn dunida marka inaysan dhalin weligooda koorna sidooda ah ama koorna sidiisa ah. marka ciyaaryahankan waxaa leeyahay diin inaba caadi maaha aada loo ammaanaya haddaba ciyaartaasi waxay kusoo dhamaatay saddex gool iyo waxba oo xulka ciyaartoyda koonfur galbeed soomaaliya lagu garaacay waxay ahayd ciyaar markaasi dabcan aad aad u xiiso badnaa oo ciyaartooyda xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay iyagu xataa fursado badan ay khasaariyeen taasi oo ka dhigneed in hadda koonfur galbeed soomaaliya ay u dhiman tahay hal kulan waana hirshabelle kulanka ay la ciyaari doonaan kulankaasina hadii laga badiyo waxay ka dhigan tahay in tartanka gebi ahaanba isaga hari karayaan inkastoo e ay rajeynayaan jubbaland la garaaco haddii kulankaa la garaacana koonfur galbeed soomaaliya ay weli fursad haysto laakiin mar weliba kulanka soo socda jubbaland waxay u tahay fiinaal oo gobolka banaadir la ciyaari doonaan sidoo kaleetna markaynu eegno kulanka kalena ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya hirshabeelle kulankaana fiinaal ayuu ahaan doonaa xataa hirshabeelle naftirkooda xataa iyagoo xataa waxay u baahan yihiin inay guul gaaraan oo ay markaasi dabcan ay guuleystaan kulanka xiga oo ay dhigooda koofur galbeed soomaaliya ay la ciyaari doonaan haddaba ciyaarta markii soo dhammaatay kadib waxaa dhacay shaqaaqo oo ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya iyagoo dabcan ka baxay garoonka tulada ciyaaraha ee magaalada muqdisho kadib ayaa dabcan koox dhalinyaro ah ayay wadada markaa ku dhagaxeeyeen oo ciyaartooyda ayaa gaari ay saarnaayeen eh, ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya ayaa la weeraray waxaana eh, markaa soo gaaray ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya dhaawac marka waxaa durba arintaasi ka hadlay macalinka xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ninka lagu magacaabo macalin meyma wuxuu shaaca ka qaaday in eh, dadkii ka dambeeyey in ay weeraraan ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya ay yihiin taageeryaal galmudug laakiin eh, muddo kadibna waxaa dabcan warbaahinta la hadlay tababaraha xulka maamulka galmudug waxa uu shaaca ka qaaday in weerarkii loo geystay ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya aysan ka dambeeynin xulka maamulka galmudug marka markaynu eegno dad badan ayaa isweydiinaya macquul ma tahay xulka maamulka galmudug in markaa la ganaaxo laakiin arrintaasi macquul maha sababtee tahay eh, inta badan kubadda cagta dunida markaad eegto waxaa jira waxyaabo banaanka ka dhaca iyo weliba waxyaabo gudaha ka dhaca marka eh, kulankii hirshabeelle iyo weliba gobolka banaadir garoonka dhexdiisa ayay mashaqo ama shaqaaqo ay ka dhacday sidaasi awgeeda taageerayaasha eh, gobolka banaadir ayaa la ganaaxay laakiin arrintan maadaama garoonka banaankiisa arrintan ay ka dhacday waxaa le saddexdaasi dhibcood iyagu way leeyihiin waana shaqaysteen xulka galmudug marka eh, taageerayaasha koonfur galbeed soomaaliyana arrintaasi waa laga raaligeliyey oo dabcan maadaama eh, arrin markaa eh, aada daxun loo geystay taageerayaasha ama ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya marka saddex maalin ayaa dib loo dhigay kulamada soo socdana lama ciyaari doono oo maanta waxaay ballantu ahayd in la ciyaaro ay ciyaaraan xulka gobolka banaadir iyo xulka maamulka jubaland laakiin war ka soo baxay ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya waxaa lagu yidhi waxaan si xushmad leh idinkaaga codsanaynaa ama idinkaga mahadcelinaynaa ka qaybgalka tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir iyo weliba horumarinta kubadda cagta ee soomaaliya guud ahaan haddaba waxaa lagu yidhi warkan waxaan idinku wargelinaynaa in la hakiyey ciyaaraha maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir oo dib loo dhigay muddo saddex maalina ah marka iyadoo la ciyaari doono lix iyo tobanka january laba kun alaatanka waxaana laydinla wadaagi doona ayaa lagu yidhi jadwalka ciyaaraha maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir sidaa darteeda waxaan ku wareejinaynaa ama waxaan idiirajeenay leeyihiin inaad dabcan taageerayaasha loogu baaqay in arrinta xaaladda ay dejiyaan marka xil kubadda cagta war ka soo baxay lagu yidhi in saddex maalin kadib la ciyaari doonaan talaadada markaa balantu waxay ahayd inay ciyaaraan eh, gobolka ama maamulka jubbaland weliba xulka gobolka banaadir hadda kale sareynta markaynu eegno eh, xulka maamulka galmudug ayaa hogaaminaya todoba dhibcood banaadir waxay leedahay lix dhibcood hirshabelle waxay leedahay afar jubbaland waxay leedahay saddex koonfur galbeedna saddex ay leedahay marka waynu arki doonaa cidda sanadkan ka hari doonta wareeg guruubyada marka hadda koonfur galbeed iyo jubbaland ayaa gruubka uga hooseeya marka haddii koonfur galbeed iyagu ay badiyaan jubbaland ay badiyaan way soo gudbi doonaan marka mar weliba waxay kudh waxay eh, dabcan ay ku dhigan tahay ama waxa ay ka dhigan tahay kulanka soo socda jubbaland sida finaal camal uu yahay hadda u baahantah koonfur galbeed waa inay badiyaan jubbalandna sidoo kale waa inay badiyaan hirshabelle ayaa hade u baahayn tartanka inay sii joogaan waa inay badiyaan marka saddexda kulanba waa inay wada badiyaan marka fursad fiican waa haystaa hirshabelle haddii kulanka soo socda xataa barbare ay helaan ay soo gudbi doonaan xataa haddii jubbaland la garaaco hirshabelle way soo gudbi doontaa marka koonfur galbeed soomaaliya hadii jubbaland la garaaco koonfur galbeed soomaliya waxay u baahan tahay keliya hal dhibic si ay wareega samafinaalka tartanka maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir ay usoo gudbaan نکنی waayahay dhegeystayaal ciyaaraha dunidan haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta chelsea ayaa ciyaari doonta waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta fulham marka kooxda blues ayaa dooneysaa inay wadada guulaha ay kusoo laabtaan maadaama kulankii ugu dambeeyay likaabka la garaacay haddaba kooxda kubadda cagta chelsea markaynu eegno markii ay gurigooda ku ciyaarayaan xilli ciyaareedkan saddex kulan ayaa la garaacay saddexda kulanna waxa weeyaan waa saddex kulan ay u qalmeen inay guul gaaraan inkastoo dabcan xilli ciyaareedkan markaad eegto kooxda kubadda cagta chelsea ay ka jaban tahay kulmada hoomkooda ay ku ciyaarayaan marka xilciyaareedkan toban kulan ay ku ciyaareen gurigooda ama hoomkooda keliya waxay ku badayeen afar kulan saddex kulan ayay barbaro kusoo galeen kooxaha waaweenka sida arsenal liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta macity halka laakiin saddex kulanna la garaacay aston villa natan forest sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta ee aad iyaad brentford marka xilciyaareedkan kooxda kubadda cagta chelsea kulanka saddex kulan ayaa gurigooda lagu soo garaacay marka mar waxaa garaacday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo branford laba gooli waxba mar waxaa garaacday kooxda kubadda cagta astonvilla hal gooli waxba malnan waxaa garaacday kooxda kubadda cagta nottingham forest marka saddexdaasi kulan ayaa la garaacay oo hoomkooda kooxda kubadda cagta chelsea ah. haddaba chelsea waxay dooneysaa inay afar kulan xiriira gurigooda ku badiso marka tan iyo labada kun waxay garaaceen kooxda kubadda cagta kulankii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta bareson north end afar gooli waxba waxay ku garaaceen kooxda kubadda cagta crystal balas laba gool hal waxay garaaceen kooxda kubadda cagta chelsea naadiga lagu magacaabo new waxay garaaceen kooxda kubadda cagta sheffield united laba gool waxba marka eh, kooxda blues marka waxaa leeyahay xil ciyaareedkan aad iyaad ay u khatar badan tahay markay gurigooda ku ciyaarayaan laakiin inkastoo ay ugu dambeysay sideed iyo labaatankii oktoobar in lagu garaaco garoonkooda markaasina kooxda bremford ayaa laba gooliya hal ku garaacday inta kale chelsea kulamadaasi dhibco ayay qaadanaysay marka waynu arki doonaa haddii caawana ama galabta ay guuleysan doonaan haddaba chelsea markii la ciyaarayaan caawa kooxda waa galabta sagaalka saaci bar kooxda fulham waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahaanada sida ciiraanka lagu magacaabo kokorela christopher nkunku wuu ka maqnaan doonaa benjelwal sidoo kale uu ka maqnaan doonaa sidoo kale ninka lagu magacaabo jalobah Eh, waa uu ka maqnaan doona inkastoo benjiro laleeyahay wuu soo laatay laakiin lama saadaalinayo sidoo kale ris james sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo roberto sanchez wesley vovana ugujugu iyo weliba jackson oo isaguna koobka qaramada qaaradda africa aadi doona haddaba chelsea waxay ku ciyaari karayaan shaxdan ninka lagu magacaabo badrovich sidoo kaleet livi golwell tiaga silva iyo axel disasi iyo weliba ninka lagu magacaabo mal augusto halka sidoo kaleet inzo fernandes weliba mal augusto eh, ninka lagu magacaabo moses kasedo wada ciyaari doonaan galagar starlin weliba col balmer iyo weliba ninka lagu magacaabo armando baronqa marka ciyaaryaanka ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta chelsea waa ninka lagu magacaabo col belmer oo toddobaadkii hore ku qabeystay ugu yaraan saddex gool uu dhalin karayay eh, kooxda chelseana uu ka caawin karayay in finalka lugta ay la galaan ama finalka lugta ay la galaan karookabka haddaba col belmer labaiyo kulan uu ciyaaray ee uu kusoo bilowday horyaalka bermeliga hal ciyaareedkan sideed gool ayuu siiyey todoba goolna uu caawiyey marka ciyaaryahankan inaba caadimaha haddii caawa laba gool ku darsado waxay ka dhigantaha in toban gool uu marayo marka ciyaaryahankan haddii caawa uu gool ku darsado waxaa leeyahay wuxuu ka mid noqon doonaa ciyaaryahanada xil ciyaareedkan goolasha ugu badan oo kulug leh markii laga soo tago haalan iyo weliba ninka lagu magacaabo mow saalax marka laba gool ayuu u baahan yahay sida kahor fiican uga sameyn ciyaaryahankan daadayar haddaba ciyaaryahankan ayaa dabcan goolal dhalinayay ee horyaalka bermeliga kulmadii ugu dambeysay marka ciyaaryahankan innaba caadi maaha kulankii ugu dambeysayna lowton ayuu laba gool ku caawiyey isaga oo dabcan sidoo kaleetana gool u dhaliyay marka col belmer waa hal gool ayuu dhaliyay hal gool lagu caawiyay kulankii ugu dambeysay lowton uu ka yimid kooxda kubadda cad chelsea kulankii ugu dambeysay horyaalka bermeliga haddaba chelsea fursad fiican ay haystaan hadii ay garaacaan kooxda kubadda cagta ee lagu ah magacaabo fulham sababtay tahay hadda chelsea waxay leedahay sideed iyo labaatan dhibcood kow iyo ay tegi doontaa haddii ay badiso marka waxa ay kaalinta ka geli doonaan toddobaad ayay geli doonaan haddii ay badiso kooxda kubadda cagta chelsea ah. marka ugu yaraan laba gool haddii ay ku badiso waxaa leeyahay ama saddex gool haddii ku badiso kaalin toddobaad ayay geli doonaan waxay kasoo dhaqaaqi doonaan kaalinta tobanaad waxay geli doonaan kaalin toddobaad marka tusaalahaan oo kaleeta newcastle waxay leedahay sagaal labaatan manchester united waxay leedahay kuwii soddon dhibcood waxay leedahay soddon kow marka saddexdan naadi waxa u dhexeeya ugu yaraan laba dhibcood ayaa u dhexeeya ilaa saddex dhibcood marka chelsea ugu dambeyntii waxaa leeyahay haddii ay badiso kulanka kaalinta way kasoo dhaqaaqi doonta hadii ugu yaraan laba gool ka badan ee ku badisana kaalin toddobaad ay geli doontaa marka ugu dambeyntii manchester united iyo chelsea iyo newcastle breton waxa weyaan waxaa leeyahay chelsea fursad fiican ayay u tahay laakiin chelsea waxaa leeyahay ma ka faa'ideysan doonaan fursadda muhiimka ah. marka halka laakiin kooxda kubadda cagta fulham eh, kulmadii ugu dambeysay chelsea ay la ciyaartay la garaacayay saddexdii kun ugu dambeysay laba kun ayaa la garaacay hal kulna barbaro marka eh, markii ugu dambeysana chelsea ay garoonkooda ku qaabisho kooxda kubadda cagta fulham waxay ahayd may laba markaasina laba gool gooli waxba ayaa lagu garaacay kooxda eh, fulham kay havertis ayaa laba gool ka dhaliyay timo wena iyo mont marka kulankii ugu dambeeyey chelsea ay eh, garoonka ku qaabashay fulham kay havertis oo laba gool dhaliyay hadda arsenal jooga mont oo markaa goolka mid ka mid a ah goolasha caawiyey oo manchester jooga iyo timo wana oo jooga kooxda kubadda cagta sporis marka chelsea kulankii ugu dambeeyey laba gool iyo waxba ay ku garaaceen eh, garoonkooda ku qaabilaan markaynu arki doonaa haddii chelsea ay guulahay sii wadan doonto waxaa ka dhaawacan ama eh, ka maqnaan doona eh, ninka lagu magacaabo alex ah, wobi ayaa ka tegay iyo weliba ciyaaraanka lagu magacaabo bezey oo ciyaaryahan aada u khatar badana laakiin chelseaa waa inay iska ilaaliyaan ninka lagu magacaabo rawl jamenes marka ciyaaryahanka naba caadi ma ah jamenes shan gool ayuu dhaliyay lixdii kulan ugu dambeysay oo u ciyaaray kooxda kubadda cagda fulham halka sidoo kaleetana ninka lagu magacaabo william isagana uu yahay ciyaaryahan aad u khatar badan ciyaaryahankii hore kooxda kubadda cagta chelsea marka shan gool ayuu siiyey hal goolna wuu caawiyey dhammaan tartamada oo lixda ciyaareedkan uu ciyaaray kooxda fulham sidoo kaleeto waxaa jira ciyaaryahanka lagu magacaabo barera oo isaguna aada u khatar badan ninka lagu magacaabo balhina isagana waa ciyaaryahanka kale oo aada u khatar badan marka chelsea waxaa leeyahay inay guul gaaran kulanka muhiim ay u tahay φωνή Ποτέ δεν θα αναβάζει μια βαντέρα ακούσει Που μην πέσω dhanka kalena dhegeystayaal haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta newcastle united ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta mancity haddaba kooxda kubadda cagta newcastle united xilli ciyaareedkan ka jaban tahay marka idi hawi waxaa leeyahay halaami su-aal ayaa la saari doona hadii kulanka la garaaco beb guardiola iyo weliba dahawi marka dahawi inta badan waxaa weyaan wuu ku dhib ama dhibaato badan ayuu kala kulmaa kooxu wato beb guardiola marka beb guardiola inaba caadi maaha haddaba kooxda kubadda cagta newcastle soddonkii ciyaarood ama kow iyo soddonkii ciyaaroodii ugu dambeysay horyaalka brmelega ay la ciyaareen kooxda masity kaliya hal kulan ay garaaceen kooxda kubadda cagta masity waana sababta newcastle united looga adeegayayo masity ay ugu awood sareyso taariikhda kow iyo toddobaatan jeer ee garaacday newcastle united kooxda kubadda cagta masity halka toddobaatan jeer ee garaacday kooxda kubadda cagta lagu magacaabo eh, newcastle afartan jeerna barbaro ayaa la kulmay ama barbaro ayay kulanka ku dhamaadeen hadaba kooxda kubadda cagta newcastle united ciyaaryahaano muhiim ayaa ka dhaawacan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo keliam wellison ninka lagu magacaabo gool ahay nick bob oo markaa dhibaato badan ay dareemayaan newcastle jacob morfey ayaa ka dhaawacan matagad a ka dhaawacan ninka lagu magacaabo hafi banes iyo weliba jo waylog ayaa ka dhaawacan tanali oo ganaaxan ederson ayaa ganaaxan marka kooxda mancity iyaguna john stones weliba keliya haalan ayaa ka dhaawacan oo ka maqnaan doona ugu dambeyntii griffin dubruniya ayaa safkood kusoo bilaaban doona marka waxaa leeyahay ederson oo golahayaa ah, waa shaxda macquulka josgo gavardiol nathan akey wada ciyaari doona robin dias iyo kyle walker matio covig iyo ludri iyo weliba ninka lagu magacaabo griffin halka bernardo silva iyo duku iyo weliba julian alvares kulankaa lagusoo bilaabi doono ama bernardo silva kayd la gelin doono filfodin kulankaa lagusoo bilaabi doono halka kooxda newcastle united iyaguna ay ku ciyaari karayaan golahayahooda labaad ee ninka lagu magacaabo dofra waa dobrafka sidoo kaleeto damban iyo weliba ninka lagu magacaabo stephen bodman famiya shar iyo weliba triber wada ciyaari doonaan difaacyada halka sidoo kaleetona ciyaaryaanka dadeer ee lagu magacaabo lewis meley iyo bruno gomeres weliba ninka lagu magacaabo longstaff ay wada ciyaari doonaan qadka dhexe halka weerarka almeron weliba ninka lagu magacaabo alexander wisak iyo weliba ninka lagu magacaabo anton gordon ay wada ciyaari doonaan marka haddaba filfodin iyo weliba ninka lagu magacaabo julian alfaris ayaa xil ciyaareedkan jiidaya kooxda kubadda cagta mancity waxaynu ognahay kevin debrunia iyo weliba haalan inay dhaawacnaayeen muddooyinkii ugu dambeysay laakiin sidaasay tahay filfodin waa ciyaaryahan cajiiba ah. xil ciyaareedkan kow iyo toban gool ayuu dhaliyey toddoba goolna waa u caawiyey soddon kulan uu u ciyaaray dhammaan tartamadooda kooxda kubadda cagta mancity marka vodin inaba caadi maaha ugu yaraan sideed iyo toban gool ayuu ku dhug leeyahay soddon kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta man city xilli ciyaareedkan sidoo kale julian alfar isagana ma yareysto oo ciyaaryahan inaba aanan caadi ahayn markii laga soo tago eh, eh, ninka lagu magacaabo haalan waa ciyaaryahanka labaad ee ugu goolasho badan xilli ciyaareedkan saddex gool ayuu dhaliyey sagaal goolna ugu caawiyay xilli ciyaareedkan sagaal kulan uu ciyaaray dhammaan tartamadoo idil kooxda kubadda cagta mancity eh, lix gool ayuu dhaliyay xilli ciyaareedkan brmeliga lix goolna waa uu caawiyay markaa julian alfares waa ajiib cajiiba ah. markaa Duku xataa isagu waxa weeyaan inkastoo dhaawac xilli ciyaareedkan uu helay laakiin wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu caawinta badan horyaalka Premier League shan gool oo caawinaya haystaa laba gool oo dhalina marka Duku isaguna inaba caadi ma xilli ciyaareedkan dhammaan tartamadoo idil toban gool ayuu ku lug leeyahay sideed iyo toban kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta Manchester City Anton Gordon waa ciyaaryahan xariifa marka eh, isaguna waa big game player waana ciyaaryahan cajiib ah xilli lix gool oo dhalina ah ayuu haystaa iyo weliba shan gool oo caawinah marka ciyaaryaankan isaguna kow gool ayuu ku lug leeyahay sagaal kulan dhammaan tartamada oo idil oo ciyaaray kooxda kubadda cagta newcastle united laakiin xil ciyaareedkan waxay ka jaban tahay ninka lagu magacaabo almeron xil ciyaareedkii hore koo gool ayuu dhaliyey afartan kulan ugu ciyaaray kooxda kubadda cagta newcastle laakiin xil ciyaareedkan shan gool ayuu dhaliyey laba gool ayuu u caawiyey soddon kulan uu ciyaaray dhammaan tartamadoo idil kooxda kubadda cagta newcastle united ciyaryaanka ugu cajiibsan ama ciyaryaanka ugu khatarta badanna kooxda kubadda cagta newcastle waa ciyaryaanka lagu magacaabo ninka la yiraahdo alexander wisak isagoo xil ciyaareedkan dhaawac ragaadiyey ayaa haddana xil ciyaareedkii hore goolasha uu dheliyey xil ciyaareedkan waxaa badanba xil ciyaareedkan sababtay tahay xil ciyaareedkan saddex gool ayuu dheliyey labayo labaatan ciyaaray kooxda kubadda cagta ee newcastle united marka sidoo kaleetuna ciyaryaankan keliya waxaa ka goola badan haalan jared bowen sidoo kaleeta ninka lagu magacaabo mow saalax marka toban gool waa sagaal gool ayuu heystaa xilli ciyaareedkan shan iyo toban kulan xilli horyaalka brimier leaga oo ciyaaray kooxda kubadda cagta newcastle united koobka qaramada qaarada afrikana waa uu bilowday marka caawa kulamo xiisa badan ayaa jira ama hal kulan ayaa la ciyaari doonaa africost iyo weliba gene beso ayaa wada ciyaari doonaa marka gruubka koowaad ama gruubka e ayaa la ciyaari doonaa gruubkan waxaa ku jira evercost oo la saadaalinaya kaalinta koowaad inuu kasoo bixi karayo equatorial gani gani baso ilaa xulka wadanka nigeria nigeriana waa xul aad iyo aad u khatar badan dhan kaleetana markaynu eegna asian kaabkana ee xulka wadanka australia ee weliba hindiya ayaa wada ciyaari doona markii la gaaro markii la gaaro afarta galabnimo iyo soddon daqiiqo waa afarta galabnimo iyo soddon daqiiqo ayaa la ciyaari doona marka waynu arki doona kulanka iyadoona kulanka uu noqon doona kulan xiiso badan waa kulanka waxaa la ciyaari doonaa sideed saac iyo soddon daqiiq ama labada duhurnimo qatar soddon daqiiqa hindiya weliba xulka wadanka australia waynu arki doona kulanka kulanka aad iyo aad australia weliba indiya iyo syria weliba xulka wadanka uzbekistan waxay ku jiraan hal gruub gruubiya ayna ku jiraan halka xulka wadanka china weliba tajikistanna ah, ay ku jiraan kaalinta ama gruubka koowaad ama gruubka a qatar way badiyaan saddex dhibcood ay leeyihiin china wax dhibco ma lahan tajikistan xalayna lubnaan ayaa laga raacay oo qatar ayaa ama guuleysatay halka sidoo kaleetana xulka wadanka uzbekistan iyo syria wada ciyaari doonaan marka dhanka talyaaniga kulanka ugu xiisaha badan waa napoli iyo salantana kulanka kalena waa inter milan iyo weliba kooxda kubadda cagta monza inter milan ayaa isha lagu hayaa sanadkan marka inzagi wuxuu doonayaa sanadka mar kale inuu kooxda u siiyo oo laba sano kadib uu iskudataha uu siiyo kooxda inter milan marka inter milan afartan iyo sideed dhibcood ay leeyihiin sagaaliyo kulan oo ciyaareen shan kulan ayay badiyeen inter milan xilli ciyaareedkan waxaa lagu ammaanayaa kooxda ugu difaaca fiican xilli ciyaareedkan dhammaan kooxaha yurub marka waa koox inabaan caadi ahayn waaga dhegeystayaal weli waxaa degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal haddiinu eegnana dhanka kale ee maalinta berita waxaa la ciyaari doonaa finaalka ee kulanka subarkaabka haddaba xiriirka sbain iyo weliba xiriirka kubadda cagta gudaha wadanka ayaa si wada jira ah waxay ugu dhawaaqeen garsooraha ay u doorteen ciyaarta el clasico real madrid iyo barcelona ee finaalka hadda ee kulanka subarkaabka haddaba labada kooxood ayaa ah kuwa ugu awooda badan gudaha wadanka sbain real madrid iyo barcelona waxaana ay isku soo baxeen finaalka spanish subarkaabka kadib markii ay wareega samafinaalka ay garaaceen atleetika madrid ayay garaacday kooxda kubadda cagta marengeyska halka kooxda kubadda cagta osasuna la garaacay kooxda kubadda cagta barcelona ay garaacday haddaba ciyaartan oo la filayo inay noqoto mid xamaasadeeda sarreyso ayaa waxaa dhexdhexaadin doona garsooraha lagu magacaabo martinez ee manuur sidoo kaleetna qeybta faarka waxaa loo doortay ninka lagu magacaabo soto garado haddaba martines ayay eh, u noqon doonta markii afaraad ee uu qabto el clasico ee uu garsooro uu ka noqday real madrid iyo barcelona waxaana markii ugu horeysay ay ahayd xil ciyaareedkii real madrid garoonka camnu saddex gool iyo hal ku soo garaacday barcelona sidoo kaleeto koox kubadda cagta madrid markii garoonka camnu stadium saddex gool iyo hal eh, ku soo garaacday barcelona ayuu kulankan uu garsooro ka ahaa ciyaartii labada waxay ahayd kulankii waa ciyaartii labaad weyaan waxay ahayd kulankii madrid afar gool ee ku garaacaysay kooxda kubadda cagta barcelona ee ka dhacay santiago bernabu marka ciyaartii ugu dambeysana elclassico oo uu ama uu hogaamiyo garsooraan waxay ahayd xasuuqii baanaa ee lamailawaanka ahaa ee barcelona ay u geysatay kooxda kubadda cagta real madrid santiago bernabu afar gool iyo waxba marka waynu arki doonaa kulanka isaga ayaa dhexdhexaadin doona taageerasha kooxda cagta real madrid garsoorahan way aaminsan yihiin halka sidoo kaleetana barcelona garsoorahan ay aaminsan yihiin marka waynu arki doonaa kulamada markaynu eegno laakiin kooxda kubadda cagta barcelona xaalad ayaa ka xun kooxda kubadda cagta barsha markaynu eegno xilli aad iday ugu jaban tahay waxaaynu ognahay in ciyaaryahaan muhiim ay ka dhaawacan yihiin haddaba markaynu eegno kooxda kubadda cagta barcelona ayaa xaqiijisay in xidigo muhiim ah oo ay ka maqnaan doonaan kulanka fiinaalka ee sbaanish subarkaabka real madrid ay axadda ah, ay la ciyaari doonto marka kulankaas wuxuu noqon doona kula weyn marka markaynu eegno garabka midig ee weerarka brazil rafinha ayaa dhaawac kasoo gaaray ciyaartii iyo sasuna ee samafinalka sbanish subarkaabka waxaana lagu bedelay ciyaaryaanka lagu magacaabo lemina yamal marka ciyaaryaankan ayaa la aaminsan yahay inuu seegi doono sidoo kaleeto deco oo ah agaasimaha ciyaaraha barcelona ayaa xaqiijiyey in rafina uu ka maqnaanayo ciyaarta elclassico hadda finalka ee subarkaabaha ee magaalada riyaad ee wadanka sacuudi arabia lagu ciyaari doono laakiin mid ka mid ah warbaahinada wadanka sbain ayaa sheegaya in muddo bil ah uu laacibkan ka maqnaan doono garoomada wararka ayaa intaa ku daraya in uu soo laaban doono toddobaad ka hor ciyaarta champions liaga ee lugta hore ee wareega lahay tobanka naaboli balse aan wax fursada u haysan ciyaarta real madrid ee axadda waxaa kaloo uu ka maqnaan doonaa leeyahay lix ciyaarood marka kulanka real batis uu maqnaan doonaa kulanka falariyal oo maqnaan doona kulanka osona oo maqnaan doona alaves uu maqnaan doona waxaana sidoo kaleeto leeyahay waxaa uu maqnaan doona kulanka garanaada marka waxaa leeyahay yaryaankan ayaa soo laaban karaya bisha dambe markii la gaaray febraayo dhan kaleetana ferran torres iyo lamina yamaal ayaa ee eh, tobabarashaa fernandes waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahaanadan yihiin kuwa aad u khatar badan balse fector ruki weliba jowo falakis ayaa iyaguna dooq fiicana eh, kulanka soo socda waanu arki doonaa haddii lagu magacaabo fector ruki lagu soo bilaabi doono laakiin roberto lwanduwiski oo waddada ku soo laabtay ayay taageerayaasha kooxda kubadda cagta real madrid ay aad iyo aad ugu faraxsiin yihiin marka ninka lagu magacaabo roberto lwanduwiski waa mid ka mid a ah ciyaaryahaanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee barcelona dhanka kaleetana aan dhegaystayaal haddiinu eegnana tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united rigtenhag ayaa shaaciyey in saddex ciyaartooy oo muhiima ah ay usoo laabteen ka hor kulanka adag ee horyaalka bermeliga ee tottenham maalinta berita wada ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta manchester kuwaasi oo xusay inay ka caawin doonaan kooxdiisa inay wadada guulaha ay ku soo laabtaan ten haag ayay kooxdiisa ay eh, ragaadinayaan ama dabcan ay xooga eh, inta badan waxa weyaan dhaawacyo ayay ragaadinaya tiro badan xil ciyaareedkan waxaana lumay eh, ciyaaryahaano badan ah marka markaynu eegna ciyaaryahaanada sida ninka lagu magacaabo lukishow ninka lagu magacaabo lisandaro martini sidoo kaleeto kasamiro tobabaritan haag oo la hadlayay saxaafadda ayaa waxauu yidhi waxaa eh, soo gaaray dhaawacyo tiro badan laakiin maalmihii u dambeeyey waxa aan helnay lisandro martines oo tababartay kasamiro oo tababartay sidoo kaleetana lukashow oo tababartay sidaa darteed ah waxaa jira ciyaartooy oo soo laaban doona maalinta axadda ah haddaba ciyaartii f kaabka ee wegan isniintii waxaa manchester united ee eh, dhaawacya kaga maqnaa antony ninka lagu magacaabo christian ericson sidoo kaleeto ee eh, amadu laakiin dhamaantooda ah dib ay ugu soo laabteen wuxuu leeyahay ericson waa uu xanuunsanayaa toddobaadkan wuu soo laaban doonaa antony oo uu soo noqday amaduno isaguna uu soo laaban doonaa haddii aan haysana dooqyo badan marka wuxuu leeyahay eh, laakiin weli waxaa maqnaan doona eryahaanka sida ninka lagu balashia victor lendelof ayaa ka maqnaan doona weliba ninka lagu magacaabo harri maguire dhammaan ciyaaryahanadaasi waxaa leeyahay kulamada soo socda ma ciyaari doonaan dhanka kaleetana markii aynu eegnana eh, waxaa la soo saaray xidigaha ku guuleystay iyo macalinka ku guuleystay horyaalka brmliga bishii lasoo dhaafay disembar markaynu eegno xilli ciyaareedka kooxo badan ayaa waxda dhigay gaar ahaan bishii disembar haddaba wariyahanka kooxda kubadda cagta baarmus ninka lagu magacaabo dominic solank ayaa noqday xidiga ugu fiican bisha tegay ee disembar horyaalka bermeliga kadib markii uu dhaliyey lix gool horyaalka bermeliga lix ciyaarood oo u saftay kooxdiisa waxaana ku jiray saddex oo markii ugu horeysa taariikhda u dhaliyey wuxuuna ka dhaliyay kooxda kubadda cagta newcastle united sidoo kaleeto waxaa goolashan eh, u dhaliyey eh, ama goolasha u dhaliyey kooxdiisa ay ka caawisay sare u qaadida in kaalinta labayo tobanaad iyagoo dabcan toban dhibcood oo nadiif ah ka sareeya kooxda ku jirta booska siddeed iyo ee qadka cas ku jirta marka ninka lagu magacaabo solanki ayaa waxa uu abaalmarintan xidiga bisha december ku garaacay saddex ciyaartooy sida ninka lagu magacaabo tarant alexander arnold oo liverpool ah col balmer oo chelsia iyo ah. weliba kabtanka spors ninka lagu magacaabo son oo isagu waxa weyaan eh, isaguna bishii hore waxdareeyay dhinaca kale waxaa eh, tababarihii bisha disembar ee horyaalka bermeliga ku guuleystay onai imri oo ah macalinka kooxda astanvilla oo naadigiisi oo kaalinta labaad ee kaga jirta horyaalka bermeliga toddoba kulan oo ay ciyaareen bishii disembar ayay astonvilla guuleystay afar ka mid ah waxaana ku jirtay guushii weyneed oo ay ka gaareen kooxda kubadda cagta mancity marka unayna waxaa loo doortay ciyaaryahaanka ama tababaraha ugu wanaagsan kooxda kubadda cagta astonvilla xilli ciyaareedka marka unay sanadkan waxaa leeyahay wax badan ayuu samayn karayaa ugu dambaytiina haddii aynu eegnana dhegeystayaal wararka kala jira horyaalka waddanka sbain sanadkan waa lishaya kooxda kubadda cagta real madrid iyo weliba kooxda kubadda cagta jaruun ayaa ishaya waxaa la saadaalinayaa kooxda kubadda cagta marengeyska sanadkan inay ku guulaysan karayaan inkastoo kooxda kubadda cagta jeruna ay yihiin koox markaasi aad u dhib badan haddaba kooxda kubadda cagta real madrid toddobaadkan may ciyaari doonto laakiin kooxda kubadda cagta jeruna ayaa ciyaari doonta haddaba kooxda kubadda cagta jeruna waxay la ciyaari doontaa eh, toddobaadkan gudihiisa oo maalinta berita kooxda kubadda cagta almeria haddii ay badiyaan hogaanka horyaalka ee waddanka sbain ayay gacanta ku dhigi doonaan hadda hogaanka waxaa haya kooxda kubadda cagta real madrid waxay leedahay afartan iyo sideed kooxda kubadda cagta jerona waxay leedahay afartan dhibcood barcelona waxay leedahay afartan dhibcood atletico bilba waxay leedahay soddon dhibcood atletico madrid waxay leedahay soddon dhibcood marka tani oo ka dhigan in sanadkan xataa cabsi badanay soo wajahday kooxda kubadda cagta atletico madrid maadaama xataa toofoorka xataa heli karin maadaama bilbao sanadkana waa dareynayso barcelona waxaa leeyahay haddii kulamada soo socda ay badin weyso xaalkooda sii xumaan doonaa sanadkan toofoorka waddanka sbain xataa qiilqiil ayaa ku jira maadaama ay aad iyo aad u wacdareenayaan atletica madrid atletica bilbao jerona marka barcelona waxay leeyihin sanadkan waa inay iyaguna ay isdhisaan haddaba madrid iyagu suuq kaliibsiga wax bay u baahayeen real madrid waxaa la saadaalinayaa in ay weli aysan u baahnayn ciyaaryaha ama inkastoo difaac loogu baaqayo kooxda kubadda cagta laakiin waxaa leeya real madrid diyaar uma inay ciyaaryahan soo qaadato barcelona iyagu soo qoodo waa iska xiran yahay eh, barcelona waxaa leeyahay dhaqaala dari ayaa haysata oo ma doonayaan inay ciyaaryahaano ay soo qaataan inkastoo leeyahay laba ciyaaryahan ayay doonayaan oo si fariya ah ayna ku qaadaan waayay dhegeystayaal guud ahaana barnaamijka ciyaaraha doo idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intan ayaan kusoo gabagabaynaya nabad kulan